بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باب العطف waxaynu ku soo jirnay baabka cadafka ayaynu tawaabicda ayaan ku soo jirnay waxay noo soo dhammaaday cashirkay nactiga aan kaga warbixinaynay haddana cashirka labaad oo cadaf ah ayaynu arki doonaa in sha allahu tacaala cadafku luqadda marka laga hadlayo waa alrujuucu ila shayi bacda alinsiraaf in shayga dib loogu laabto intii laga jeedsaday kadib ayaa cadaf la yidhahdaa waa noqosho shay aad ka jeedsatay oo dib ugu noqotay ayaa cadaf la odhanayaa luqadda waxaana wada jira ama arkaantiisa marka la eegayo saddex qodob oo lagama maarmaana ayaa meesha wada yaal mid waxaa la yidhaahdaa macduuf oo waa la cadfe midna waxaa la yidhaahdaa macduufu calayhi oo waa lagu cadfe midna waxaa la yidhaahdaa aadaat lcadaf oo waa aadaadka ereygaa isku cadafka faa'iideynaya haddaba macduufku waa ismiga ama kelmadda xarfulcadafka daba dhacda ayaa la yidhaahdaa macduuf macduufu calayhiguna waa kelmadda xarfulcadafka ka hor dhacda ee ka horaysa ayaa la yidhaahdaa aadaatulcadafkuna waa xarafka xarfulcadafka noqonaya ayaa aadaatulcadaf ah haddaan idhaahdo jaaa muxamedun wa caliyun tusaalaha u fiirso jaaa muxamedun wa caliyun haddaan idhaa yaa macduuf ah oo la cadfayaa ereyga caliya baa macduuf ah yaa macduufu calayhiya oo lagu cadfayaa ereyga muxamed ajaaa muxamedun wa caliyun yaa aadaatulcadafa ereyga isku cadafka faa'iideynayaa waa ereygee waawowga wa'da ku qoran weeye haddaba cadafkani labuu u qaybsami cadfulbayaaniyo iyo cadfunasaq labadaasaa loo qaybin labadaba cashirkeennan aynu ku arki doonaa in shaa allahu tacaala walcadfu cadafkii nawcaani waa laba nooc cadfu bayaanin cadaf cadfulbayaan ah iyo wa cadfu nasaqin cadaf cadfu nasaqa cadfulbayaan iyo cadfu nasaq labadaa ayuu cadafku noqonaya fa cadfulbayaani cadfulbayaanku huwa taabicu waa taabica iyo raacaha almushbihu shabahaya linacti nactiga shabahaya fii tawdiixi matbuucihi matbuuca caddayntiisa ayuu ka shabahayaa in kaana hadduu yahay macrifatan macrifo sida aqsama bilaahi ilaahay waxa ku dhaartay abuu xafsin abuu xafsi ayaa ku dhaartay cumaru cumar ahaa cumar ahaa abuu xafsiguba sheekhu wuxuu yidhi cadafkii waa laba nooc mid waxaa la yidhaahdaa cadfulbayaan midna waxaa la yidhaahdaa cadfu nasaq labadaa nooc ayuu cadafkii noqday cadfulbayaan iyo cadfunasaq fa cadfulbayaani cadfulbayaankii haddaba huwa taabicu waa raace almushbihu shabahaya linacti nactiga cadfulbayaanku waa taabico ismiga ka horeeya ayuu ku raacayaa xagga icraabka hadduu marfuuc yahay marfuuc buu noqon hadduu mansuub yahayna mansuub buu noqon hadduu majruur yahayna majruur buu noqon laakiin cadfulbayaanku sidaynu ognahay asmaada ayuu galaa oo asmaada ayuu u gaar noqonayaa fa cadfulbayaani cadfulbayaankii huwa taabicu waa taabic raace ah ka ka horeeya ayuu raacayaa almushbihu wuxuuna shabahayaa linacti nactiguu shabahayaa nactiga wuu shabahaa wuxuu ka shabahaa xagga faa'iidada oo ah fii tawdiixi matbuucihi matbuuciisa in la caddeeyo ama in la qayaxo in kaana macrifatan hadduu yahay matbuucu macrifo hadduu yahay haddii matbuucu macrifo yahay cadfulbayaanku tawdiixunbuu faa'iideynayaa waa tusaalahan oo kale nin gabayaa-a ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi aqsama billaahi abuu xafsin cumar ma masahaa min naqabin walaa dabar cumar binu khadaab ayuu nin acraabiihi u yimid wuxuu ku yidhi cumarow waxaan doonayaa awr inaad i saarto ood awri siisaan fuulo waayo awrkaygii wuu iga ragaaday wuuna iga garbabeelay labadaa ereyba uu isku daray ragaadka waxaa loo yaqaanaa geelu halkuu dhulka dhigo ama cagta hoose dhulka uu dhigo markay qodixi muddo ama se ay jilicdaba saantaasi markay jilicdo halkuu dhulka dhigaya ay jilicdo ee neefku uu dhutiyayo ama cagtu ay xanuunayso ayaa la yidhaahdaa ragaad haddaba wuxuu yidhi ko awrkaygii wuu iga ragaaday wuuna garbabeelay garbabeelkana waxaa loo yaqaanaa labadan garab ee hore ee awrka ku yaala markuu dhaawac ka soo gaadho oo awrka ay halkaasi dheecaangeliso inta badanna shimbiraha ayaa ka fadha oo hadday halkaasi dheecaangeliso dhayalkaa kuma bogsato kolka waxaa jira haddaba ragaad iyo garbabee labaduba awrkaygii ayay iskugu beereen buu yidhi cumar baa mooday inuu beenaale yahay intuu sii eegay ayuu cumar beenaale ayuu u maleeyey ma og tahay wuxuu ku yidhi kadabta been baad sheegto awrku kaama gerbabeelin kaamana ragaadin wa abaa an yaxmilahu wuuna diiday inuu awr siiyo uu fuulo ayuu cumar u diiday ninkii ayaa iska soo dhaqaaqay oo awrkiisii garboolaha ahaa ee ragaadsanaa ayuu soo fuulay dooxii badxaa la odhan jiray albadxaa ayuu ku soo dhaadhacay wuxuu gudagelay inuu yidhaa isagoo awrkiisa daba lugaynaya awrka ma fuuli karo u gerbela'ya isagoo daba lugaynaya ayuu yidhi aqsama billaahi abu xabsin cumar ma masaha min naqabin walaa dabar fakfir lahu llahuma in kana fajar wuxuu yidhi aqsama waxa dhaartay bilaahi ilaahay waxa ku dhaartay abuu xafsin abuu xafsin ninka la yidhaah ayaa dhaartay cumaru cumar ahaa eeg cadfulbayaanka waxaa la yidhaha afkaa kor loo taagaa bay odhan jireen soomaalidu marka la macnaynayo cadfulbayaanka markaad macnaynaysid afkaad kor u yar taagaysaa u fiirso aqsama bilaahi ilaahay waxaa ku dhaartay abuu xafsin abuu xafsi ayaa dhaartay cumaru ahaa eg ahaa baan odhanayaa laakiin haddaan idhaha cumarubaa dhaartay haddaan idhaahdo cumarubaa dhaartay cadfulbayaan maaha kaasi wuxuu noqonayaa bedel buu inaga noqonayaa haddaan idhaa cumaru baa dhaartay ma aha cadfulbayaan cumaru ahaa waa inaan idhaa ahaa ereyga ah waa inaan keeno haddaba cadafka cadfulbayaankiihi waa ereyga cumaru ah matbuuciisa uu raacayaana waa abuu xafsin icraabka ay isku raaceenna waa rafco waxaa la yidhaha cadfulbayaanku xarfulcadaf ma wato qaacidaa odhanaysa cadfulbayaanku sidiisa xarfulcadaf ma wato cumarkan iyo abuu xafsiga xaraf isku cadfayo udhaxeeyaa ma jiro cadfulbayaan markuu yahay waxaa la ogol yahay wax cadfulbayaana oo xarfulcadaf qaata ey baa la ogol yahay ey ey oo qura ayaa cadfulbayaanka raaci karta waa ka gabayaagu odhanaya faa'idatun tashfil caliila min cilal maa bacda ey cadfu bayaanin aw badel faa'idatun tashfi lcaliila min cilal waa faa'iido ninka xanuunsanaya caafi ay soo bogsiinaysaa faa'iidadaasi waxay noqotay faaidaة tashfi alila min cilal maa bacda a cadfu bayaanin ow bedel ereyga ey a waxa daba dhacaa waa cadfulbayaan ama eyda waxa daba dhacaa waa bedel labadaa mid ahaan ayuu noqonayaa halkaa haddaba waxaan ku aragnay aqsama bilaahi abuu xafsin cumaru ayaynu aragnay cadfulbayaankii cumarna wuu ka dembeeyey ninkani markuu gabayga tirinayo uu soo socday waxaa maqlay cumar baa maqlay oo waadiga xagga sare kaga soo dhaadhacaya ninka hadalkiisii wuxuu yidhi fakfir laahumma in kaana fajr markuu yidhi allahuma sadaqa ilaahay run buu sheegaye oo dembi baan sameeyeye ilaahw dembiga iga dhaaf buu yidhi ninkaa waan tuumeye ilaahw iga dhaaf buu labadiini cumar wuxuu u yimid ninkii miskiinka ahaa awrkiisii ayuu halkii awr buu siiyey uu fuulo alaabtana ka soo dejisay buu yidhi oo awrkan hadda cusub iska fuul buu yidhi wa taksiisihi taksiiska ayuu ka shabahayaa cadfulbayaanku nactiga ayuu shabahaa wuxuuna ka shabahaa fii tawdiixi matbuucihi in kaana macrifa wa taksiisihi iyo taksiiska ayuu ka shabahaa in kaana nakirata nakiro hadduu yahay hadduu cadfulbayaanku nakiro noqdo taksiis wax la yidhaah sidii nactiguba uu takhsiis u faa'iideynayey ayay labadooduba takhsiis isla faa'iideynayaan wa in kaana nakira haddaba takhsiiskaa aynu doonayno ee takhsiis buu faa'iideynayaa aynu nidhi horta cadfulbayaanku nakiro muu noqdaa waa su-aasha koobaad waa mas'alo laysku khilaafay culimada qaar baa qaba cadfulbayaanku daa'iman waa macrifo uun oo nakirada ma noqdo laakiin qowlka asaxa ah qowlka aqwaha ah ee xoogga badan cadfulbayaanku nakiro wuu noqdaa sidaa darteed buu zamaqshari ninkii la odhan jiray iyo ibnu maalig oo ninkii kitaabna alfiyada qoray ah ayay u doorteen inuu cadfulbayaanku nakirada galo madhabkaa waxaa tasxiixiyey ibnu hishaam baa tasxiixiyey laakiin jumhuurta basriyiintu way diideen oo waxay leeyihiin war cadfulbayaanku nakirada ma gale eh macrifada oo qura ayuu galaa wa takhsiisihi takhsiis buu faa'iideynayaa in kaana nakiratan nakiro hadduu yahay naxwu haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidun ah bir ah waa inaad afka kor yar taagtaa xadiiduntaa haadaakani khaatamun waa fargashi xadiidun ah bir ah ee bir ah buu ku leeyahay birafci xadiidkaa waa la jerayey marka la doono waana la nasbinayey marka la doono waana la rafcinayey marka la doone hadda rafcuhu wuxuu sheegayaa cadfulbayaan wa yufaariqu wuu faaruqaa cadfulbayaanku annacta nactiga fii kownihi ahaantiisa jaamidan jaamiduu yahay hayra muawalin aan lagu awilaynin bimushtaqin mushtaq cadfulbayaanku nactiga wuxuu kaga duwan yahay nactiga shardi waxa ahaa inuu inuu mushtaq yahay ama muawal bilmushtaq laakiin cadfulbayaanku waa inuu jaamid yahay ama hayru muawal bimushtaq jaamid hayru muawal bilmushtaqa waa inuu yahay waa mas'ale ay ku kala baydheen ereyga daaribihi nacti wuu noqon jiray laakiin cadfulbayaan ma noqonayo waayo daarib dee waa mushtaq erey cumarna nacti ma noqon karo laakiin cadfulbayaan buu noqon karaa sida tusaalaheennii aqsama bilaahi abuu xafsin cumaru cumar hadda waa cadfulbayaan waxa weeye waa mushtaq mushtaq maaha waa jaamid oo waa cadfulbayaan wa yufaariqu wuu faaruqayaa cadfulbayaanku ama wuu khilaafayaa annacta nactiga ayuu khilaafayaa في kownihi ahaantiisa ayuu ku khilaafayaa jaamidan uu yahay jaamid hayra muawalin aan lagu awilaynin bimushtaqin mushtaqan lagu awilaynin wannactu nactiga mushtaqun waa mushtaqoo waa la awilayaa mushtaq weeye waa la ishtiqaaqday ow muawalun amase waxaa lagu awili bimushtaqin mushtaq baaba lagu awili nactigu ama muawalu bilmushtaq buu noqon wa yuwaafiqu wuxuu waafaqayaa cadfulbayaanku matbuucahu ka matbuuca uu u yahay uu raacayo fii arbacatin afar buu ku waafaqi oo min casharatin toban ka ahaaday sidii nactiga nactigu soo afar qodob kama waafaqi jir nactiga xaqiiqigii toban qodobbuu afar kamida iska raacayeen cadfulbayaankuna waa sidii oo kale fii waaxidin mid buu ku waafaqi min wjuh اlicraabi icraabka wejiyadiisa ahalaaثati ee saddexda ah icraabku saddexda wejiyuu leeyahay mid kamida ayay isku waafaqayaan haddaba cadfulbayaanka iyo matbuucu rafcay isla noqon oo marfuuc bay isla noqon ama nas bay isla noqon oo mansuub bay isla noqon ama jer bay isla tegayaan oo majruur bay isla noqon oo awey jasmihiina cadfulbayaanka lama jasmiyo ayaynu nidhi oo waa ka mamnuuc in cadfulbayaanka la jasmiyaa mamnuuc weeye cadfulbayaan in la jasmiyaa waxay culimmadu baneeyeen in haddaba icraabka hay isku waafaqaane inuu bannaan yahay qacigiina hadduu ka maarmayo sow kumaynaan soo dhigan mas'alatu lqaci mas'alada la odhan jiray hadduu matbuucu ka maarmayo taabica taabica waa la qadcinayey waana la taabic baa lalaga dhigayey sidii oo kaluun kanna weeyaan wa yuwaafiqu wuu waafaqayaa matbuucahu matbuuciisa oo la raacahiisa ah fii arbacatin afar buu ku waafaqi oo min cashratin toban ka ahaaday fii waaxidin mid buu ku waafaqi oo min awjuhi licraabi icraabka wejiyadiisii ahalaaati saddexda ahayd ah wa fii waaxidin mid buu ku waafaqi oo mina tadkiiri labnimada iyo wa ta'niisi dhedignimada ah labnimada iyo dhadignimadana mid ka ayuu ku waafaqayaa wa fii waaxidin mid buu ku waafaqi oo min atacriifi macrifaynta iyo wa tankiiri nakiraynta ah tacriifka iyo tankiirka mid kamida ayuu iyagana ku waafaqayaa oo ama macrifay isla noqon ama nakiray isla noqon wa fii waaxidin mid buu ku waafaqi oo min alifraadi ifraadka oo kelinimada ah wa taniyat iyo taniyada oo labanimada ah iyo waljamci jamaca ah saddexdaana mid kamida inay isku waafaqaan lagama maarmaan ayuu noqonayaa wa yasixu waxaa asaxaya fii cadfilbayaani cadfulbayaanka marka la joogo dhexdiisa an yucraba in la icraabo bedele kullin fi lgaalib cadfulbayaanka inta ugu faraha badan bedelu kullin baa laga dhigi karaa waa qaalibka laakiin ayuu bedelu kulli noqon laba jeer ayaa jira oo cadfulbayaanku una bedelu kulli ahayne cadfulbayaan qura unuu noqonayo oo in bedel laga dhigaa ay mamnuuc tahay bedelba inuu noqdo ay mamnuuc tahay waxaynu tilmaannay laba xaaladood oo cadfulbayaanka cadfulbayaannimo in loo daayaa ay laasimto oo bedelkii uu mamnuuc noqonayo xaaladda koobaad waxa weeye markuu waajibo xaaladda koobaad waa marka cadfulbayaanka sheegidiisu ay waajibtayeen lagaba maarmi karaynin haddii cadfulbayaanka in la sheegaa ay waajib noqoto oo cid ka maarmaysaaba ayna jirin bedelnimadii meesha way ka baxaysaa tusaalaha balu fiirso haddaan idhaha hindun qaama zaydun akhuuhaa eegada waxaan idhi hindun qaama zaydun akhuuhaa hindun inanta hinda'a qaama waxa istaagay zaydun baa istaagay akhuuhaa ahaa walaalkeed ahaa yaa cadfo eeg ereyga hindun waa mubtade qaamana waa ficil maadi zaydunna waa faacil akhuuhaana waa cadfulbayaan haddaba jumladan qaama zaydun ah ee ficilka iyo faacilka ah ayaa fii maxalli rafcin khabarun mubtade oo hindadii khabaru ah haddaba jumladu markay khabar dhacdo raabit iyo damiir baa lagama maarmaan ahaa awey ah, damiirkii damiirkii wuxuu ku jiraa cadfulbayaanka markaan idhaha hindun qaama zaydun akhuuhaa ereygaa akhuuhaa ayuu ku jiraa ayo cadfulbayaankaa ayuu damiirkii ku jiraa haddaba cadfulbayaanka lama jari karayo oo hadalka laguma dayin karo hindun qaama zaydun qura intaa qura lama odhan karo hadaan idhaha hindun qaama zaydun oon akhuuhaada jaro jumladan raabidkeegii baa meesha ka baxaya mas'ale khalada ayay noqoni oo sinaba aan loogu dul qaadanaynin waa mas'alada koobaad haddaba mas'aladaa bedelu kullin min kullin lagama dhigi karo waayo haddii bedelu kullin laga dhigo oo hindun qaama zaydun akhuuhaa akhuuhaada haddii bedel laga dhigo arrinkaa ah ceeb ayaa looga dhacaya ceeb ayaa arrinkaa ah looga dhacaya ceebta looga dhicina waxay noqonaysaa haddii bedel aynu ka dhigno bedelku waa fii niyati takraari lcaamil baa la yidhaahdaa caamil kaloo qaama zayduna baa u qadarnaan doona kolkaa jumlo madax bannaan bay noqoni akhuuhaada jumladeedii jumladana waa la jari karaa hadalku wuxuu ku soo hadhayaa zaydun qaama hindun qaama zaydun hindun qaama zaydun af carabiga meelka dhac bay ku tahay markaa hindun qaama zaydun meelka dhac bay ku tahay oo jumlada khabarka dhacday ayaa raabidkeegii iyo damiirkeegii aan la haynin masalada koobaad waa masalada cadfulbayaan unbaa waajibaya bedelkiisa waa mamnuuc mas'alada labaad waa inuu ka dhalanayo ama mamnuucay tahay in cadfulbayaanka la dejiyo matbuuciisa meeshiisa matbuuca meeshiisa haddii cadfulbayaanku uuna degi karaynin meesha matbuuca iyaduna waa sidoo kale oo waa mamnuuc in bedel la icraabaa cadfulbayaan qura ayaa la icraabi waxaan idhi yaa zaydu alxaariu ereyga alxaariu waa cadfulbayaan ereyga zayduna waa matbuuci haddaba alxaariudaasi zaydka halkiisa ma degi karayso oo haddaan alxaariudaa bedel ka dhigo yaabaa u qadarnaan oo taqdiirtu waxay noqon yaa zaydu yalxaariu ereyga yaada xarfunidihii ihi erey alwata asal ahaanba ma gasho haddii ereygu xarfunide uu noqdo erey alwata ma gelaysa ilaa magaca allah a ah mooyaane allah yaa allah waa la arkay maxkiyuljumalna waa sidoo kale maxkiyuljumal jumlooyinka la xikaayoonayo haddaan alxaariu qaa'imun an nin magac uga dhigo alxaariu qaa'imun ninka alxaariu qaa'imun la yidhaahdo yaabaan iskaga darsani markaan u dhawaaqayo waxaan odhanayaa yalxaariu qaa'imun labadaa jeer culimo ereyga cadfulbayaanka ah bedel lagama dhigi karo inta kalena bedel baa laga dhigi karaa oo laba weji baa kuugu banaan meeshaad cadfulbayaan ku aragto inaad cadfulbayaannimo icraabto iyo inaad bedel icraabto labadaa weji baa kuugu wada banaan wayasixu waxaa asaxaya fii cadfilbayaani cadfulbayaanka dhexdiisa waxaa ansaxaya an yucraba in la icraabo bedela kullin bedelkii bedelu kulliga ahaa في lgaalibi sida gaalibka ah bedelu kullin baan icraabaynaa wa amaa cadfu nasaqi cadafka cadfu nasaqa ah halkaa waxaa inagaga dhammaaday culima cadfulbayaankii cadfu nasaq ayaynu arkaynaa oo isaguna adawaad buu qaadan doonaa in shaa allahu tacaala wa amaa cadfu nasaqi cadafka cadfu nasaqa ah fahwo taabicu alladii kaasoo yatawasadu uu barhtamaysanayo beynahu dhexdiisa iyo wa beyna matbuucihi matbuuciisa xarfun xaraf min haadihi alxuruufi xuruuftan ka mida alcasharati ee tobanka ah horta cadafka cadfu nasaqi ihi waa kow waa taabic taabicu waa raace wuxuu taabicu yahay magac ka horeeya ama ficil ka horeeya ama jumlo ka horeysa waayo cadfu kow wuxuu galaa asmaadoo qura oo laba ismiyoo laysku cadfayo ayaa jira laba wuxuu galaa ficilada oo qura oo laba ficiloo laysku cadfayo ayaa jira saddex wuxuu galaa laba kala duwan oo midina ficila midina ismiya ismiyo ficil la laysku cadfayo ayaa jira laakiin ma galo laba ficiloo eh, laba xaraf oo qura iyo xaraf iyo ficil iyo xaraf iyo ismi saddexdaa midna ma galo laba jumlana wuu gelayaa cadafka cadfu nasaqi ihi cadfulbayaanku ismigu u gaar ahaa jumhuurulbasriyiin ismiga macrifada abay ah yidhaahdeen culimada kalena waxay yidhaahdeen meey ee ismiga nakiriya macrifada cadfulbayaanku wuu galaa ficilkana ma galo jumladana ma galo laakiin cadafka cadfu nasaqi ihi kow horta ficilada wuu galaa laba asmaadana wuu galaa saddex jumlooyinkana wuu galaa afar ficil iyo ismi kala duwanna wuu galaa wa amaa cadfu nasaqi cadafka cadfu nasaqa ah fa huwa cadfu nasaqu ataabicu waa taabiciyo raace alladii kaasoo yatawasadu uu dhexdhexaysanayo beynahu dhexdiisa iyo wa beyna matbuucihi matbuuciisa dhexdiisa xarfun xaraf ayaa dhex gelaya xarafka oo min haadihi alxuruufi xuruuftan ka tirsan alcasharati ee tobanka ah tobankan xaraf mid ka tirsan ayaa kala dhexgeli doona waa macduufka iyo macduufu calayhiga wahiya tobankan waxa weeye alwaawu waa wow horta waa xarfulcadaf wuxuu faa'iideeyaana mulaq waxa weeyaan waxaa la yidhahdaa mulaqljamci mulaqljamci buu wowgu faa'iideeyaa laakiin wowgu xarufulcadafka wuxuu kaga duwan yahay toban arrimood ama koob iyo toban arrimood oo wowgu uu kaga duwan yahay xuruufulcadafka kale ayaa jira waa koob iyo toban arrimood oo wowgu uu kaga duwanaanayo xuruufulcadafka kale waa inta sheekheennu uu inoo sharxi doono sharaxa intuu qorayo weeyi haddaan inta sharaxa la eegin wowgu waxaa la yidhi dhowr iyo afartan qodob ayuu xuruufulcadafka kale kaga duwanaadaa dhowr iyo afartan qodob qodobka koowaad ee wowgu uu faa'iideeyo saddex macno ayaa suurtagala xagga macduufka marka la eegayo hadaan idhaa jaaa muxamedun wa caliyun haddaan idhaa saddex macno ayaa suurtagala muxamed iyo cali marka la eegayo kow inay isku mar yimaadeen waa suurtagal oo almaciya walmusaaxaba wax la yidhaha suurtagala laba waxaa kaloo suurtagala jaaa muxamedun wa caliyun haddaan idhaahdo inuu caligu dembeeyey uu laaxiq ahaa xagga xukunka ayaa iyaduna suurtagala saddex waxaa kaloo suurtagala inuu caligu horeeyey sida wa minka wa min nuuxin oo kale wowgu saddexdaa macnaba wuu badhaa waa qodobka koobaad ee xurufulcadafka uu kaga duwan yahay xurufulcadafka wax saddexdaa badhaa ma jiro haddaan fa'da soo qaato waa tartiibuun macduufka dambeeya mar kaste haddaan sumada soo qaato waa tartiib maca taraakhiya uun saddexda macno ma badhaan xurufulcadafka kale waa qodobka koobaad qodobka labaad wowgu imaa buu la xidhiidhaa oo waxaa af carabiga la arkay fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaaan imaada iyo wowgu way israacaan laakiin fa imaa fidaaan marka dambe ma odhanaysi dee saddex waxaa kaloo la ogaaday wowda waxaa lala xidhiidhin karaa kelmadda laa-a ayaa wowga lala xidhiidhinaya laada iyo wowgu way isku xoogi karaan oo ilaahay baa qur'aanka yidhi falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaala wowgu isagoo xarfulcadaf ah ayuu haddana laadaa ku xigi karayaa waa qodobka saddexaad qodobka afraad wowgu laakin buu la xidhiidhsadaa ilaahay baa yidhi walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin wowgan walaakin laakin buu la xidhiidhsaday qodobka shanaad wowgu wuxuu isku cadfaa laba shay oon midna laga maarmi karaynin almaalu bayna caliyin wa cumara markaan idha cali iyo cumar ma laga maarmaya ma odhan karaa almaalu bayna cali maalkuyuu u dhaxeeyaa baan idhi waa in laba qof la sheegaa ugu yaraan wow unbaa la yskugu cadfi karaa lama odhan karo almaalu bayna caliyin fa cumar lama odhan karo waa inaad tidhaa almaalu bayna caliyin wa cumar waa inaad tidhaa qodobka lixaad iyo toddobaad cadfu caamin calaa khaas buu wowgu la isticmaalaa cadfu caamin calaa khaas caamin calaa khaas waa aayadda qur'aanka ah rabbi ikfir lii waliwaalidaya waliman dakhala beytiya mu'minan walilmu'miniina waalmu'minaat haddaba rabbi ikfir lii markaan idhaha waliwaalidaya waa walilmu'miniina waalmu'minaada dambe mumin kaste oo lab ah iyo muminad kaste oo dhadiga ilaahu dembiga ka dhaaf baa layidhi yaa soo gelaya ninkii hadlayey iyo waalidkii rabbi kfirlii liidaas iyo muminiinta dambe waa muminiinta dambe waa caam waa cadfu caamin calaa khaas weliwaalidaya waalidkeenina welilmuminiin buu soo gelaya cadfu caamin calaa khaas waxaa kale oo jira cadfu khaasin calaa caam baa ka mid a wowgun baa laga haraa waa qodobka toddobaad cadfu khaasin calaa caam sida aayadda qur'aanka ah xaafiduu calى salawaati wa salaati اlwusطى waqumuu lilaahi qaanitiin haddaba xaafidu marka la yidhaha xifdiya cala salawaati salaadaha shanta ah wa salaati lwusطى iyo salaada salaatulwusطada ah salaatulwusطadu shanta salaadood may ka duwan tahay mise waa mid kamida un kama duwane waa mid kamida waa salaada casar haddaba waxaynu ognahay waa cadfu khaas calaa caam oo cagsi ayay taasina u shaqayn doontaayoo cagsigii weeyaan waxaynu nidhi walwaawu waawowgii wahiya iyadu buu ku yidhi kuwan ma macduufyada ah ee wax cadfaya waa macduufyadii wax cadfayey wahiya tobankaasi alwaawu waawowdii walfaa-u iyo fa'di tartiib bay sheegtaa degdeg uu ku jiro wa huma iyo huma tartiib bay sheegtaa taraakhi uu ku jiro waxataabaan ayaa xurufulcadafka istidraaj tadaruj bay sheegaysaa ama intihaau lgaaya wa amwey mutasiliyo munqaica loo qaybiyaay mutasiladu mucaadalay faa'iideysaa iyadun baana xarfulcadafa wa owey shaki bay faa'iideysaa ama tashkiig wa balwey idraab bay sheeg faa'iideysaa iyo jeedsi walaa wey diiday faa'iideysaa walaakin wey istidraag bay sheegtaa wax wax laga soo reebayo fa sabcatu toddobada alwalu ugu hor horeeya taqtadii waxay keensanayaan atashriika wadaajin fi licraabi icraabka iyo walmacnaa macnahaba la wadaajinayo icraabka iyo macnahaba in la wadaajinayo ayay keenaysaa oo xagga icraabkana laga wadaagayo xagga macnahana laga wadaagayo fasabcatu toddobada alwal ugu hor horeeyaa taqtadii waxay keensani atashriika wadaajin fi licraabi icraabta iyo walmacnaa xagga macnahaba laga wadaagayo waana macno oo midina diidda maaha midina ogolaansho ma aha waxa wey waana xagga macnahana waa isku mid wa halaathatu lbaaqiya saddexda dambe bal iyo laa iyo laakiin taqtadii waxay keeni atashriika wadaajin fi licraabi xagga icraabta ah icraabtun baa la wadaagayaa fa in cadafta bihaa haddaad ku soo cadafto calaa marfuucin mid la rafcinayo rafacta waad rafcin mid la rafcinayo haddaad ku soo cadafto waad rafcin ow calaa mansuubin mid la nasbinayo ayaad ku cadaftay nasabta waad nasbin ow calaa makfuudin mid la khafdinayo ayaad ku cadaftay khafadta waad khafdin ow calaa majzuumin mid la jasminayo ayaad ku cadaftay jazamta waad jasmin wahaakada naxw wasadaqa allaahu ilaahay baa run sheegay wa rasuuluhu rasuulkiisuna run buu sheegay aawey haddaba iminka macduufku ka la cadfayaa waa waa rasuul awy macduufu calayhigu waa allah awy xarfulcadafku waa wowga wa sadaqa allaahu wa rasuuluhu waman yutic illaaha ilaahay ka adeeca icraabkay isku waafaqeen rafcuu ahaa waman yutic illaaha ilaahay ka adeeca wa rasuulahu rasuulkiisana adeeca yaa macduufa halkana wa rasuulahu yaa macduufu calayhiya allaha xarfulcadafkuna waa wowga icraabkani muxuu isku waafaqay nasbo aamanuu way rumeeyeen billaahi ilaahay bay rumeeyeen wa rasuulihi rasuulkiisana way rumeeyeen ma aaminuu bay ahayd mise aamanuu aaminuu bay ahayd kaygani aamanuu buu qorayaa aaminuu rumeeya billaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulkana rumeeya yaa macduufa aayaddaa qur'aanka ah rasuulka ayaa macduufa yaana macduufu calayhi aayadda ah allah baa macduufu calayhiya xarfulcadafkuna waa kee wowga weeye raab maxaa icraabkay wadaageen waa ayo jer bay wadaageen markaa wowgii baynu haynaa haddaba wowgaasi saddex ismi baan hadda ku tusaalaynay asmaa laysku cadfayo mar marfuuc islaam marna mansuub marna majruur ficilo laysku cadfayo ayaan doonayaa wain tu'minuu haddaad ilaahay rumaysiin wa tattaquu ad ilaahay ka baqdiin yu'tikum wuxuu idin siini ujuurakum abaalkiinna walaa yas'alkum idin su'aali maayo amwaalakum hantidiinna oo bilaash ku bixiya idin odhan maayo haddaba wain tuminu wa tattaquu markaan eego yaa macduuf ah ficilka tataquu waa macduuf yaana macduufu calayhi a ficilka tu'minuu baa macduufu calayhiya maxay icraabka ay isku waafaqeenna waa maxay tu'minuu iyo tataquu labaduba jasmay isku waafaqeen calaamatljasmuhuna waa kee waa xadfu nuun xadfu nuun baa calaamatljasmihi aw in tu'minuu watataquu yutikum yu'tikum waa jawaabkii walwaawu wowdu limulaqi ljamci jamc mulaqa bay u sugan tahay wowda hala macneeyo marka la yidhaah waa mulaqu ljamc naxu jaaa zaydun zayd baa yimid waa camrun camarna u yimid zayd iyo camar inay wada yimaadeen unbay sheegaysaa laakiin inaguma khasisaysa inuu camar hor yimid iyo inuu zayd hor yimid iyo inay wada socdeen toona jaaa zaydun zayd baa yimid wa camrun camarna u yimid qablahu hortii ow macahu ama maciisa walfaau fadii litartiibi tartiib bay faduna u sugnaatay fadu tartiib bay iyadu sheegtaa iyo wa tacqiibi deg deg ama la cirhbin marka fada laga hadlayo waa tartiib tacqiibna wuu ku jiraayo waa degdeg degdega waxaynu ku macnaynay kitaabkii ruuxulicraabka markaynu maraynay kullun bixasabihi baynu nidhi kullun bixasabihi macnaheegu waxa weeye haddii iminka maalan albaabka inta maxaa lagu gaadhaya hal minid mise laba minid qofka halkan aan ka kaca albaabka muxuu ku gaadhi hal minid in ka yar buu ku gaadhayaa sa hal conton second bu conton ilbiriqsi buu ku gaadhayaa albaabkaa hal minid ma waa conton ilbiriqsi ninka hadaba laba minid albaabka ku gaadha ka waran suu isku sii jiidayey buu laba minid ku gaadhay albaabka ninkaa xarfulcadafkiisa mafa baynu u isticmaalna oo waxaynu nidhaahnaa qaama muxamadun fa wasala albaab qaama fa wasala baynu isticmaalnaa mise qaama uma wasala baynu isticmaalnaa fa ma ma isticmaali karno laba minid markuu ku gaadho waayo waa gaabiste ninkaasi waa nin gaabisa oo halmaamay oo aad u gaabinaya weeye wlfaau litartiibihim wa tacqiib haddaba bal tusaale saw labadii minid gaabis ma noqon ee albaabka lagu gaadhay bal waxaad ka warantaa haddaba haddii maalan aan ku idhaahdo waxaad tagtaa madaarka hargeysa madaarka hargeysa ninka lugtihi muxuu ku tagaa lug lug ku tag baan ku ihi madaarka muxuu ku tegayaa saacad meelahaasu ku tegaya ka u dheereeya saw maaha saacad buu ku ka u dheereeya haddaba ninka madaarka saacad ku tagae halkan ka lugeeya miyuu degdegay mise wuu gaabiyey wuu degdeg waa fa war miyaydaan arkayn saacaddiina inay degdeg tahay labadii minidna inay habsaan yihiin labada minid waa habsaan saacadduna waa degdeg waa sidee waxa weeyi waxaa loo eegayaa shay kaste intuu kuu jiro sidaa darteed carabtu waxay yidhaahdeen tazawaja caliyun fa ulida lahu bay yidhaahdeen cali ayaa guursaday oo markiiba waa loo dhalay uun maralla markuu ninku yidhaahdo qabiltu nikaaxaha gabadhaa nikaaxeegii waan aqbalay miyay foolataa gabadh markuu sidaa u mehersado sidaa u guursado gabadhu miyey foolanaysaa de deg deg baynu fa'da isku ogeyn qabiltu nikaaxaha markuu yidhaah dee gabadhii ma foolanayso un runtii kelmaddaa qabiltu anu in badan baan ardayda ku baraarujiyaa gaar ahaan wadaadada wax meherinaya marka wadaad aad wax meherinaysid iska ilaali inaad tidhaahdo mar eh, qabaltu nikaaxa hadha inaad tidhaa iska ilaali qabaltu qabaltu nikaaxa hadduu qofku yidhaa dee waan dhunkaday weeyi waxba ma aqbalin qabaltu nikaaxa haddaad tidhaa zawajtuka binti ama zawajtuka fulana muwakalati oo tidhaa ka waran qabaltu nikaaxa ana waan dhunkaday ya dee waan dhunkaday waan aqbalay baa lagaa doonaye miyaad samaysay maadan samaynin haddaba ninku markuu qabiltu nikaaxaha yidhaahdo ma u malaynaysaa in isla markaa gabadhu ay foolan jawaabtu waa maya isla markaaba ma foolanayso sababtuna waxa weeye waa kullun bixasabihiyo gabadhu inta ugu degdega badanay ku umuli kartaa waa intee waa lix bilood baa la yidhi lix bilood gabadhu markuu ninku u tagay nin uu ninku guursado lix bilood haddii wixii ka dambeeya ay foolato lix bilood iyo laba ilbidhiqsi bay yidhaahdeen ilmo dhammaystirani wuxuu ku dhalan karaa oo keliya lix bilood iyo laba ilbidhiqsi laba sekan laakiin gabadhu haddii ay lix bilood iyo sagaal iyo maxaanku idhaahdaa shan bilood iyo hadday ku hadday ku foolato iyo maxaanku idhaha sideed iyo labaatan dharaarood ilmo dhammaystiranina uu dhasho ilmahaas ninku male oo ma dhalina uu ka horreeyey waayo lix bilood iyo laba ilbidhiqsi wax ka horeeya ilmo dhammaystirani kuma dhalan karo waxaa lagu gartay lixda bilood aayadda qur-aanka ee ilaahay ku yidhi wa xamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahran ilmuhu intuu uurka ku jiro iyo intuu naaska jaqaya waa soddon bilood buu ilaahay yidhi soddon bilood bal sanada inoogu celiya waa laba sani iyo laba sani iyo bar sowma laba sani iyo lix bilood sow ma aha wa xamlu wa fisaalu alaauuna shahra soddon bilood baa la yidhi haddaba waxaa isku jiro labada sano iyo iyo iyo barhka lixda bilood waxa iska leh nuugmada iyo caloolku jiridda ilaahay nuugmadiibuu gaar u saaray oo wuxuu yidhi walwaalidaatu yurdicna wlaadahuna xawlayni kaamilayni soddonkii bilood marka laba sano laga saaro maxaa soo hadhay laba sano marka laga saaro maxaa soo hadhay lix bilood lix bilood bu horta ayaa uurkii u soo hadhay labada ilbidhiqsi culimadu xaggay ka keeneen waa min baabi ma laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun waxa weeye ilbidhiqsiga koobaad ee makaanku isfuraya biyuhu ay gelayaan iyo ilbidhiqsiga dambe ee makaanku isfuraya ee ilmuhu uu soo baxayo lix bilood iyo laba ilbidhiqsi ayuu ilmo dhammaystirani ku dhalan karaa haddaba gabadha markaaad guursato hadday lix bilood iyo laba ilbidhiqsi kuugu dhasho fama loo isticmaalayaa ma degdeg bay gabadhaasi u dhashay hadday ka waran sagaal bilood kuugu dhashay ka waran sagaal bilood maalintay ka soo wareegtay iyada lafteedaa degdega dega sidaynuu baranay iyada lafteedaa degdega laakiin hadday gabadha sanad markaad qabtay ama sanad iyo lix bilood hadday foolato adoo idinkoo reernimadiinu ay jirto sanad iyo lix bilood la odhan maayo degdeg ba halkaa jire eh. uma ha la isticmaalo ayaa la odhanayaa markaa tazawaja caliyun uma wulida lahu baa laodhan uma baa markaa la isticmaali habsaan baa yimid oo intaa kadib baa loo dhalay wlfaau fadu litartiibi tartiib bay u wax la kala horraysiinayo wa tacqiibi iyo tacqiib waxyaabo laysla cidhbinayo ilaahay baa aayad qur'aana ku yidhi naxwu amaatahu ilaahay baa dilay ina bani aadam oo fa aqbarahu aasay oo qabri u sameeyey haddaba amaatahu fa aqbarahu balag fadaa la yskugu cadfay qofku markuu dhinto miyaa la yidhaahdaa meydku bishan haynala yaale iska daaya war bal bishan meydku qolkaa ir haynoo yaale iska daaya miya la mise markuu sidaa u dhintaba waxaa la qaabilaa xabaashiisiibaa loo cararaa amaatahu faaba waa fa baa jirta saa markuu u dhintaba inaga aasa weeyi amaatahu ilaahay baa dilay oo fa aqbarahu qabriga u soo sameeyey waad aragtaayo waa tartiib yaa dambeeya ma dhimashada mise aasidda ma qabrigaa dambeeya mise imaatada iqbaarka iyo imaatada yaa dambeeya aliqbaar baa dambeeya sidan waa tartiibkii waana tacdiibo waa deg deg wa uma kelmadda ummaa ayaa iyaduna xuruufulcadafka kamida mida litartiibi tartiibiyo wa taraakhi taraakhi bay u sugan tahay uma waa tartiib maca taraakhi tartiibku waa la kala horeeya oo kan horeeya ayaa horeeya taraakhigana in badan baa u kala dhaxaysa oo waxoogaa ayaa u kala dhaxaynaysa ayaa lagu leeyahay uma waa litartiib iyo wa taraakhi naxwu uma idaa shaaa ilaahay marka uu doono ansharahu wuu soo celinayaayo dibbuu u soo abuurayaa oo qabriga ayuu ka soo uma idaa shaaa markuu doono ayuu ansharahu soo baahinayaa ama uu soo saarayaa haddaba waxaad eegtaa uma idaa shaaadan umadan la yskugu cadfay maxaa ka horreeyey umadan amaatahu faaqbarahu uma idaa shaaa ansharahu umadani waxay ku cadfan tahay aqbarahudii qofka marka sidaa loo qabriyeeyo ee iilka la dhigo haddana suurta miyaa la afuufaa isla markaaba mise in badan kadib baa la afuufayaa in badan kadib in aynaan inagu garanaynin oo ilaahay uuni garanayo subxaanahu wa tacaala oo qeybka ah waa qeyb waa wax inaga maqan ayaa suurta la afuufayaa ilaahay unbaa og xilliga ay qiyaamadu dhacayso qolooyinka qaar baa yidhi xisaabaanu kala jarjarnay oo annagu xisaabyaan baanu nahay oo waxaanu helay bay yidhahdeen xilligay qiyaamadu dhacaysay way iska yidhaahdeenuun rag baa kutub ku qoray kutub ayay ku qoreen oo waxay yidhaahdeen xisaabaadka markaanu kala jarjarnay baaba baa noo soo baxay baaba ayaa noo soo baxay sidaa darteed qiyaamadu waxay dhacaysaa bay yidhaahdeen taariikho ay iyagu qoreen oynaan jeclayn inaan idin maqashiiyo ilaahay uunbaa og wakhtiga ay qiyaamadu dhici nebi maxamed markii malakul jibriil uu weydiinayey muxuu ku yidhi ninka aad weydiinaysaa ugama cilmi badna ka saa'ilkaa ee weydiinay isku mid baynu ka nahay weeyaan midkeenna ma oga wakti ay qiyaama dhici uma idaa shaaa markuu ilaahay doono ansharahu wuu soo bixin doonaa haddaba shaa'adii uma baa la yskugu cadfay waxaad og tahay qiyaamadu inay in badan ka dambayso aasida qofka la aasayo walcadfu cadafka bixataa xataa in wax loogu cadfo ereyga xataa in wax lagu cadfo qaliilun wu yar yahay xataa oo wax lagu cadfaa aad buu u yar yahay buu yidhi xataadu xuruufulcadaf way noqotaa laakiin way yar tahay wa yushtaradu waxaa la shardiyaa fiihaa fiihi isaga dhexdiisa waxaa loo shardiyaa an yakuuna inuu yahay almacduufu bihaa ka lagu cadfayaa isman daahiran ismi daahira xataadu ereyga ay cadfaysaa shardiga koobaad waa ismi daahira damiir lama ogola o wa bacdan waa inuu barh noqdo min almacduufi calayhi ka lagu cadfayo ka tirsan haddana waa bacdi macduufkuyo xataadu kaay cadfaysaa waa bacdiyo macduufu calayhigan ka horeeyaa kulliya wa qaayatan haddana waa qaayo iyo halkii ugu dembeeyey buu lahu isaga u yahay waxaan odhanayaa jaaa alxujaaju xujaajtii way yimaadeen xata lmushaatu kuwii lugta ahaana dhaho haddaba yaa macduufa ereyga almushaatu yabaa macduufa yaana macduufu calayhiya ereyga alxujaaju yaa macduufu calayhiya xarfulcadafkana maxaynu ka dhignay kelmadda xataa abaynu xarfulcadafkii ka dhignay xataa ayaa xarfulcadafa oo xarfulcadafkii waa xataa hadaba shuruudihii ma ka soo baxay macduufku kow horta ismi daahire waa inuu yahay baynu nidhiye ismi daahire ma yahay waa shardiga koobaad waa nacam jawaabtu ismi daahira weeyi jaaa alxujaaju xata lmushaatu laba waxaynu waa inuu bacdi yahay macduufu calayhiguna uu kulli noqdo xujaajtu waa kulligii mushaaduna waa qeybta yaree lugta ku xajiyeysa kolkaa ah, mushaadii waa bacdi min alxujaaj haddana waa inuu qaayo yahay oo ama xagga saraynta ama xagga sharafta ama xagga degdega ama xagga habsaanka waa inuu wuxuun qaayo ku yahay meeshii ugu dambeysay jaaa alxujaaju xata lmushaad marka la yidhaah xujaajtu qaar baa diyaarada fuula oo diyaarada ku xajiya qaar baa gawaadhi ku xajiya qaar baa maraakiib ku xajiya qaar baa lugtooda ku xajiya yaa ugu gaabiya markaa sida caadiga ah kuwa lugta kolka jaa alxujaaju xujaajtii way yimaadeen xata almushaatu kuwii lugta ahaana dhahoo baynu nidhi xata almushaatu naxwu akeltu waxaan cunay asamakata kalluunkii ayaan cunay xataa ra'sahaa madaxeegiina waan cunay binasbi markaynu nasbinayno ra'sigu waa in yaroo kalluunka ka tirsanoo waa bacdi waana ismi daahira waana qaayo oo waa meeshii ugu dambeysay waa binasbi wayejuusu waxa bannaan aljaru in la jaro ayaa bannaan jar baa bannaan buu sheekhu ina yidhi wayejuusu waxa bannaan aljaru in la jaro lahu isaga calaa anna xataa kelmadda xataa'ihi jaaratun inay mararka qaar waa la jerayaa xataadana waxaa laga aamini inay tahay xaraf jaar kamaa taqadama waa kii inoogu hormaray fi lmakfuudaati baabka makfuudaadkaa ah ku soo dhigannayba wayejuusu waxaa kaloo bannaan alrafcu lahu in la rafciyo calaa anna xataa kelmadda xataa'ihi ibtidaa'iyatun ibtidaa'iyo inay tahay ra'suhaa kelmaddan ihina mubtada'un inay tahay waalkhabaruna maxduufun inuu yahay akaltu samakata xataa ra'suhaa makuulun makuul baa ka maqan wlkhabaru khabarkuna maxduufun waa la xadfay ey xataa ra'suhaa madaxeegana makuulun waa la cunay wa am iyo kelmadda am a lialabi tacyiini bay u sugnaatay tacyiin la dalbayo in la cayimo oo shay la cayimo la caddeeyo ayaa la dalbayaa waa in kaanad hadday tahay bacda hamzatin hamze gadaashii hamsahaas bacda hamzatin hamse gadaashii daakhilatin iyadoo gelaysa calaa axadi mustaw mustawiyeyni labada mustawi ee siman midkood ayay gelaysaa amta waxaa loo qaybiyaa laba qaybood inay tahay mutasila iyo inay tahay munqatica amta munqaticadu xuruufulcadafka kuma jirtee way ka madax bannaan tahay jumlooyinkay gashaa amta mutasilada ah mucaadalaa la yidhaahdaaye antaa ayaa ka mida oo mas'aladan hadda aynu ka hadlayna ah wa am lafdiga am-a ayaa isna xuruufulcadafka ka mida lialabi tacyiini tacyiin la dalbayo ayuunay u in kaanad hadday tahay bacda hamsatin hamse debedii hamsaha oo daakhilatin i halkaa daakhilatan miyuu hi daakhilatan fadxatayn muu siiyey ciduu daakhilatan kasrunbu idiin wada siiyey waa sax weey bacda hamsatin hamse gadaashii markay tahay hamsaha oo daakhilatin galaysa calaa axadi almustawiyeyni labada siman midkood laba siman midkood bay hamse u gashaa ama sawaaun bay daba dhacdaa hamsu waa inuu sawaaun daba dhaco waxaan odhanaya sawaaun calaya e waxa ii siman aqaa'imun muxamedun am jaalisun haddaba markaan idhaha sawaaun calaya aqaa'imun muxamedun am jaalisun amtaasi waxay daba dhacday hamsaha qaa'imun ku jira hamsahaasina laba isku rarma ayuu midkood ku xigaa qaa'imka iyo jaaliska labadaasaa isku rarma naxwo tusaalihii uba ka aamusayba amta markuu soo qaadanayey ee amteennaasoo kale iska qaado hamsahani amtani waxay daba dhacdaa hamsay daba dhacdaa sawaaun sii daba dhacay ama laa ubaali ama lastu ubaalii bay daba dhacdaayo oo kale sida gabayaaga odhanaya walastu ubaali bada faqdii ya malikan amawtii ya nain am huwa alana waaqicuun facuulun mafaaciluun facuulun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun facuuluun mafaaciluun walastu ubaalii ma danaynayo bacda faqdii waayidayda dabadeed maalikan maalig an waayey amowtii geeridaydu inay noqoto naa-in mid fog am huwa ama isagu aal'aana hadda waaqicun inuu dhaco kol haddaan maalig waayey ma danaynayo inaan sii noolaado iyo inaan haddaba dhinto am huwadaasaan doonayaa wa ow kelmadda ow ah sideed macno ayay af carabiga owdu faa'iideysaa sideedda macnay faa'iideyso wax yar baynu ka soo qaadanaynaa ow litakhyiiri doorgelin ayay u sugnaatay waxbaa lagu doorgelinayaa doorgelintu waxa weeye iskuma darsan karaysid baad qaadani laba habloodoo walaala ah ayaa laguu soo bandhigi faadumo guurso ama walaasheed ma isku darsan kartaa labada hablood labadaba waan wada guursaday ma odhan kartaa waa mamnuuc weeye laba habloodoo walaala ah inaad tidhaahdo waan wada guursanayaa diinteennu kaama ogola waa mamnuuc qaaciido idiloo xagga fiqiga abaaba ah laga sameeyey kelmadda ah aad u ballaadhan oo xagga fiqiga abaa ah laga sameeyey qaacidada tidhaahda ida اجtamaca alxalaalu wاlxaaraam gulliba alxaaraam halkanaa laga sameeyey laba habloodoo walaal ah haddii xaaraan iyo xaalaalay isku timaad yaa la xoog badnaysiiyaa xaaraantaa la xoog badnaysiiyaa saw maaha iminka maalan haddaan midi qaado aniga iyo nin gaalihi oo la xalkaa joogto aan wada gowracno ma la odhanayaa laxdaa nusna waa xalaal nusna waa xaaraan mise laxdaa ha la wada tuuro un baa la odhan laxdaa gaalo ahlo kitaab aan baa lax gowracnay waa hala wadato waa bakti sow aha koob yaroo shaahoo halkan hortayda yaalla hadday kaadi yar oo dhibicihi ku tuusho kaadi yaroon arkayuunbaa ku duushay ma idhaahdaa dhibic yarunbaa ka koobka nijaase dhibic yar markay shaaha ka dhiman baan ka tegayaa mise koobkao dhaniba waa nijaas koobkao dhani hee ninka shan hablood yidhahda mar qura ii wada meheriya ka warrama faaduma caaisha saynab sumaya sukayra shantaaba hadduu yidhah shantaba waan kuu wada meheriyey kun dollar baan kuugu wada meheriyey isna u yidhah shantaba waan wada aqbalay afarteebaad ayaa xaasas u noqon haddii la kala horhoraysiiyo afarta horaa saxa ta shanaad baa khalada laakiin mar qura hadduu ku idha shantaba waan kuu wada guuriyey ka waran eeg waxa kulmay xalaal iyo xaaraan afar ilaahay baa kuu baneeyey inaad guursato xabadda shanaadna ilaahay baa kaa reebay kol haddii ay kulmeen shantii maxaad samaynaysaa maxaan samaynaa maynu wada qaadanaa mise waynu iskaga tagnaa shanta midinahe reer ku noqon mayso haddaad tidhahda ka warran intaad si fiican u khushuucdo warniyow ilaahay maanta waxaan u caabudaya haddaad tidhaha ha casarkan anu maanta afar ragcadood tukan maaye sideed baan ka dhigayaa ka warran ma waxaa la odhanaya afar markaa tukatay bay afartii sax kuu noqoni mise sideeduba ka kaxbay noqon sideeduba maxay noqon qaaciido weyn baa halkan laga sameeyey oo odhanaysa ida ijtamaca alxalaalu waalxaaraam gulliba alxaaraam cusmaan ibnu cafaan saxaabiga marka la weydiiyey wuxuu yidhi laba habloodoo walaala ama wada guursan kartaabaa lagu yidhi wuxuu yidhi axalathumaa aaya wa xaramathumaa aaya wa axabu ilaya taxriim buu yidhi aayad baa bannaysay in labadaba la wada guursan karo aayadna way way a way xarimtay in labadaba la wada guursan karo aniguna waxaan door bidayaa taxriimka buu yidhi in aayadda taxriimka aan qaadanno markanuu leeyahay aayad baa xaaraan ka dhigtay waa ilaa wa an tajmacuu bayna alukhtayni ilaahay waxyaabuhu inaga xarimay buu tirinayo wa an tajmacuu bayna ukhtayn laba habloodoo walaalaah wada guurso waa xaaraan markanuu leeyahay aayad baa banaysayna ilaa maa malakat aymaanukum buu eegaya haddaad xaas qabto oo duushood gaalada ku duusho wax kastood addoonnimo ku soo qaadataa xalaal bay kuu tahay bay aayaddaasi ku leedahay ilaa ma waa dee wa waa wax kastood soo adoonsatay xalaal bay ku tahay haddaba xaaskaaga walaasheed haddaad soo addoonsato ka warran aayadda waxaynu ka qaadanaynaa ilaa maa malakat aymaanukumta inaad xaaskaaga walaasheed haddaad soo addoonsato in laba dumar dumaroo walaalacadde ay reer ku wada yihiin baan ka qaadanaynaa kolkaa wuxuu yidhi aayadna way xalaalaysay aayadina way xarimtay kolkaa axabu ilaya taxriim aayadda taxrimtay aynu qaadano kolka laba habloodoo walaalaa ah, aynu nidhaahno waan an tajmacuu bayna alukhtayn waxaan uga soconnaa haddaba owdu takhyiir bay faa'iideynaysaa sida labada hablood ee walaalaha marka lagu door gelinayo oo kale waa mamnuuc laba habloodoo walaala ah inaad tiraa waan isku darsanaya waa litakyiir awil ibaaxa ibaaxaduna waa shay aad isku darsan karto oo kuu banaan waxaa lagu odhanayaa war wax ka soo baro hebel ama hebel hebel ka soo baro ama hebel haddaad labadaba ka barato ka waran macid baa kugu haysata waa maya jawaabtii kolka waa ibaaxa markaas oo kale wa ow lafdiga ow ah ayaa xuruufulcadafka ku jira litakhyiiri takhyiir iyo doorgelin ayay u sugnaatay awil ibaaxati ibaaxo iyo bannayn ayay u sugnaatay bacda dalabi dalabka dabadii ama takhyiir ama ibaaxo waa bacda dalab naxw tasawaj guurso hindan inanta hindaa guurso ow ukhtaha ama walaasheed guurso owda xarfulcadafkaa waad haysaaye maanta maxay inoo haddaba owdaas inoo faa'iideynaysaa tasawaj hinda ow ukhtaha markaan idhaa owdaasi maxay inoo faa'iideyneysaa eh, takhyiir bay iskuma dersan kartid labadaa hablood wajaalis la fadhiiso alculamaaa culimada la fadhiiso aw zuhaada ama zuhaada la fadhiiso owdaasi maxay haddana inoo faa'iideyneysaa jaalis alculamaaa aw izuhaada maxay faa'iideyneysaa hadda alibaaxa haddaad labadaba isku darsato ka waran saacadna culimada saacadna zuhaada waad heli kartaa welishaki shaki ayay owdu faa'iideysaa awil ibhaami ama ibhaam oo qarin ah ayay faa'iideysaa awi tafsiili tafsiil oo wax la tafsiilinayo ayay faa'iideysaa bacda alkhabari khabarka debedi khabarka debediina saddexdan macno waa shaki wax la kala garan la'yahay haddaan kala garan waayo inuu aabbahaa yimid iyo inuu abtigaa yimid kolley mid baa yimid aabbaha iyo abtigaa mid ahaan ayaa yimid ama walaalkaa iyo abtigaa ayuu mid ahaani yimid ma kala garanayo ow baanu isticmaalaya waxaan ku odhanayaa jaaa akuuka ow khaaluka warniyow aabbaha eh, walaalka abaa yimid ama abtiga abaa yimid awil ibhaamna waa usluub asaliibta dacwadda ah oo xaqa ummadda loogu soo jiido alibhaam waa usluub min asaaliibi dacwa ah weeyaan alibhaam waa marka wax lagaa qarinayo la doonayo inaan lagu caddayn waxaana weeye gaalada oo kale ama dadka xun marka lala doodayo laysma qanciyo uun haddaad tidha anuun baa saxan dee kaasina anuun baa saxan un buu ku odhanaya nebi maxamed ilaahay gaalada waxaad ku tidhaahdaa lagu yidhi wa innaa ow iyaakum lacalaa hudan aw fi dalaalin mubiin war annaga ama idinka miduun baa baadi ku dul sugan ama hanuunsane balaynu isku nimaadno gaalku markuu intaa maqlo wuxuu odhanaya war qofkani xaq uba ku ogol yahayba xaq inuu ku dhegaystuuba rabaaba bal niyahu dhegayso mar alla markaad u timaaddo oo ku soo hor fadhiisto ayaa xujooyinka ilaahay ku baray aad qalbiga iyo dhagaha uga buuxin isagu hadduu kolka xaqa u soo laaban waayo cidda dhegaysanaysa ee la socota in badanoo ka mid a ah ayaa xaqa usoo laabanaya waa alibhaam waana usluub asaaliibta dacwadda a ah weeyi war balan wada fadhiisanno oo aan wax isweydiinno aw tafsiili tafsiil waa marka kelmadda la qaybinaye laleeyahay alkelimatu tanqasimu ilى alaaثaةi aqsaam ama alkelima ima an takuuna isman ow ficlan ow owdaasi shaki ma aha owdaasi waxa weeye tafsiil wey waxbaa la qaadaa dhigaya walishaki shaki bay owdu faa'iideynayey u sugnaatay aw ilibhaami ibhaam oo qarin ah ayay u sugnaatay tafsiili tafsiil bay u bacda alkhabari khabar debedii markay tahay naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeyi labithnaa waxaanu joognay yowman maalin ow bacda yowmin ama maalinka in yaroo ka tirsan baanu joognay maalin ama maalin in yaroo ka mida haddaba owdaasi hadda waa shaki waa kala geran la'yihin intay joogeen wa innaa annaga ow iyaakum ama idinka ayaa la calaa hudan hanuunsan ow fii dalaalin mubiin ama baadi bartanka ugu jira hadda markaan wainaa ow iyaakum tan dambe eegno waa alibhaam oo waa usluubkii asaaliibta dacwadda ahaa kunuu ahaada huudan yahuud ahaada ow nasaara ama nasaaro ahaada owdani waa litafsiil markaana qaalat ilyahuudu kunuu huudan ow nasaara wa imaa kelmadda imaayabaa iyaduna xuruufulcadafka ka tirsan imaa haddaba culima ereygan imaa ihi sida qowlka saxiixa xarfulcadaf maaha waa xarfu tafsiil ajruumigu uu inoogu soo daray imaada inay xarfulcadaf tahay sheekheennan kawaakibkuna uu inoogu soo daray imaadu inay xarfulcadaf tahay sababtana aayaddan qur'aanka abay ah eegeen fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa'an wa imaa fidaa'anta waxaa la ogaaday xarfulcadafku inuuna imaada ahayne inuu wowga ka horreeye yahay baa la ogaaday imaaduna waa xarfu tafsiil wa imaa lafdiga imaa a weeyi bikasri lhamzati hamsihiisa oo la kasriyo milu wa imaa milu ow ow oo kale weeyi ow bay la mid tahay imaadu oo hadday dalab daba dhacdana ibaaxo iyo takhyiir bay faa'iideyn haddii ay khabar daba dhacdana waxay faa'iideyni shaki iyo ibhaam iyo tafsiil tazawaj guurso imaa hindan hindo inaad guursato wa imaa ukhtahaa walaasheed inaad guursato wa baqiyatu alamhilati tusaalayaasha soo hadhay waadixatun way wada cad yihiin wa qiila waxaa la yidhi ina alcadfa cadafka biinama ina alcadfa cadafka inamaa ina alcadfa cadafku inamaa huwa waxa weeyi bilwaawi wow weeyi oo wow baa la yskugu cadfayaa wa ana ima imaaduna xarfu tafsiilin waa xarfu tafsiil kal uulaa sida ta koobaad ee imaa hindan ku jirtabay wa ukhtahaada dambe lamid tahay fa inahaa iyadu xarfu tafsiilin waa xarfu tafsiil wa bal kelmadda bal ihi lilidraabi jeedsi bay u sugnaatay sida xooga badan ereyga bal ihi waa jeedsiyo wax laga jeedsanayo ayaa ereyga bala loo isticmaalaa qaama zaydun zayd baa kacay bal camrun camar baa kacay bashaasi waa jeedsi qaama zaydun zayd baa bal camrun camar baa bal haddaba jeedsi bay inoo faa'iidaysatay walaakin kelmadda laakin ihi lilistidraaki istidraag buu u sugnaaday laakiin istidraag istidraagku waa shay shay laga soo dabageynayo naxu maa marartu maanan soo marin birajulinin saalixin wanaagsan laakiin daalixin mid xun baan soo maray laakiin daalixin waa istidraago ma soo marin nin wanaagsan markaa taa ku xun baan soo maray baa doonaysaa inaad tira laakiin daalixin laakiin taasaa xarfulcadaf ah walaa kelmadda laa'ihi linafyi lxukmi xukunka oo la anfinayo ayay u sugnaatay camaa bacdahaa kaka dambeeya laga anfinayo waxaan odhanayaa naxu jaaa zaydun zayd baa yimid laa camrun camar ma iman eeglaadani waxay u diideysaa camarkan ka dambeeya xukunka ayay u diideysaa jaaa zaydun zayd baa yimid laa camrun camarse ma imanin xukunka ayaa loo diidayaa haddaba markaa in sha allahu tacaala cashirkeennii aynu ugu talagalnay cadafka labadiisa qaybood halkaa ayuu inoogu joogayaa su'aalaha ayaa inoo dhiman su'aalaha aynu ka qayb qaadanno insha allahu tacaala gaar ahaan labadii xalqadood ee ina soo gaadhsiiyey waraaqaha unbaa qaadan misxafka inoo soo saara misxafka qur'aanka ah culimo suuradda ugu gaaban ayaynu maanta weydiinaynaa ardayda suuradaha yaryar mid ka mid a baynu qaadanaynaa waxaynu qaadannay inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri xalqatu shaykhi اlislaam ibnu taymiya cabdulxakiim ismaaciil ha istaago cabdulxakiim cabdulxakiim weyn anta cabdulxakiim awe cabdulxakiim waa si wanaagsan xalqadda cabdulxakiim baa u kacaya waxaa la geli doona xalqatu ibnu maalik alandalusi ardayga xuseen yuusuf cabdilaahi la yidhaah baa gelaya xuseen yuusuf cabdilaahi away xuseen yuusuf way xuseen yuusuf cabdilaahi ayaa gelaya lama hayo xuseen mise xagga dambuu si wanaagsan adiga cabdulxakiimo waxaan kaa rabaa inaa anzalnaahu fii laylat اlqadri imise kelmadood weeye aayaddaa koobaad imise kelmadood weeye aayaddaa koobaad ya waa shan kelmadood haye ka waran xusenow ka waran cabdixakiim waa shan kelmadood buu yidhi aayaddaasiye imise kelmadood baad haysaa innaa anzalnaahu fii laylati اlqadri aayadda koobaadeen akriyayun baan inta kelmadood ay tahay kaa rabaa innaa anzalnaahu fii laylati اlqadri ya toddoba kelmadood waar yaa culimmada dhexdhexaadinaya maxamed ow cali istaag bal maxamed bal sheeg maxamedow aayadda waa siddeed kelmadood maasha allah waa sidaa aad u sheegtay siddeedda kelmadood ii tiri maxamedow waa inna waa kow naada oo ismigeygiiya waa laba ya anzala haye waa saddex anzalnaada kale waa afar anzalnaahudaasi waa shan fiidu waa lix leylatin waa toddoba alqadri waa sideed jazaaka allaahu khayran labadii arday waan la soconnaa su-aashaa mayna garanin isla aayaddaa xuseenow innaa anzalnaahu fii laylati alqadri imise mansuub iyo fii maxalli nasbin markaad isku geyso imise damiir oo fii maxalli nasbinaba aayaddaa ku jira imise damiir oo fii maxali nasbin ah ayaad aayaddaa ku aragtaa ya maxaad ku aragtaa imaqashii kuma diidina codkaan maqli waaye labaad aragtaa ya ma labaad tidhi mid baad tidhi waaye ii jeeg cabdixakiinow ka warran aayadda imise damiir oo fii maxali nasbin aad aragtaa mid buu saaxiibkee yidhi ama waafaq oo adna mid dheh ama khilaaf ama wax alla cadoo inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri imisa laba labadaa ii sheeg waad saxantao waa labe ya waa anzalnaahu naada ku jirta anzalnaahu hada ku jirta ko oo maxay ah ha jumladoo dhan baa fi maxali nasbina arbal sheeg alifta inaa ku jirta weeyi waar yaa garanaya sheekh xuseen haye waa sax waa naawey maasha allah alifka waan diidanahay inaad tidhaahdiin jumladana waan diidanaha naawey eeg ereyga inna af carabiga marka naa lagu daro laba siyood baa loo akriyaa qole waxay dhaha inna iyo naa isku gee innanaa ayaa la akriyaa innanaa ama annana walow annanaa waad aragteen qolada waxay sameeyaan inna iyo naa marka la isku geeyo inna ayaa laba nuunooda nuun reeban iyo nuun fadxisan inada nuunka fadxisan baa la xadfaa ina maxaa soo haaya markaa ina maxaa soo nuunka fadxisan marka la xadfo in baa soo in haddaba naadii ismiga ahayd ood u geyso eeg ina kolkaa ismigu waa naada ismigu mar kaste waa naada inada xarafka naasikiina waa in qura maanta markaa bal haddana mar kale aan weydiiyo su-aasha cabdulxakiim aan weydiiyo aayadda inaa anzalnaahu fii laylati اlqadri imise xaraf ayaa ku jira aayaddaa ashaha tirinin imise xaraf ayaa cabdixakiimow aayaddaa ku jira adigoon asha tirinaynin innaa anzalnaahu fii laylati اlqadri maxaa tidhi laba xaraf baa ku jira waad saxan tahay labadaa bal sheeg waa inakow iyo fii waa saddex jazaaka allah khayr adiga xusein aayadda inaa anzalnaahu fii laylati اlqadri imise ismi baa ku jira ya may lama tirinayo xarfu mudaaraca kuma jirto waa maadiba hadda maanta haye maxaa tidhi inta ismi baan ku yidhi soo tuur aayaddaa imise ismi baad ku haysaa haa dee mayna ismi ahayn afar ismi baan hayaa haye bal cabdixakiin u ka qaado adigu shan baad haysaa shantaa ii sheeg yaa ka koobaad waa naada kow hada damiirka anzalnaahu ku jira haye saddexaadna waa layla afraadna waa alqadri naada halkee ku jirta waa tirisay naadeeda waad ii afar baad ii sheegtay hadda ya anzalnaa naadeeda shukran waad garatay alla ilaahay xuseenow diban kugu noqdee imise ficil ayaa aayaddaa ku jira innaa anzalnaahu fii leylati اlqadri ficilkaasi waa maxay maadi mudaaric amar waa ficilkee ya anzal wey ficilka maadi imisaa lagu binayn jiray imise xukun baa ficilka maadi lagu binayn jiray afar qodob alba ka qaada masalada imisaa maanta lagu binayn jiray saddex baa lagu binayn jiray saddexdu maxay kala ahaayeen fadxiya damiir hadda maxaa lagu bineeyey ina anzalnaahu maxaa hadda lagu bineeyey sukuun baa lagu bineeyey waxaan u malaynayaa raggaasi inay kala tegeen baan u malaynayaa guusha waxaa haysta xalqatu shaykh اlislaam ibnu taymiya iyo ardaygeega cabdulxakiim ah mar haddana aan ku noqdo xuseen waxaad ii sheegtaa imise faacil baad aayaddaa ku aragtaa inaa anzalnaahu fii leylati اlqadri waa midkee anzalnaa nuunta maa tidhi anzalnaa naadeeda dhe imise khabar baad xuseyno ku aragtaa aayaddaa imise khabar baad ku aragtaa aayaddaa mid keliya waa maxay khabarkaasina oo waa keeyey waa jumlada hee ee maxaygaa bal ku dhawaaq ee anzalnaahu ah waa caynkaa khabarku imise u qaybsami jiray cabdulxakiim laba maxay kala ahayn labadaasi hayru mufrad imise qaybsami jiray afartaasi maxay ahaayeen haddaba waa iskugeyntu waa hane hantii waa midkee khabarka halkan ku qoran aayaddan qur-aanka ah jazaakum allahu khayran joogo wa shukran jaziila